bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin baabun annawaasikhu lixukmi اlmubtada'i wاlkhabri halaaثaة anwaacin axaduhaa kaana wa amsa ilى aakhirih markii aan ka soo baxnay mubtada'i khabarkii waxaa munaasab noqday in lagu sheega meesha tan nawaasikhdii marka annawaasikh jamcu naasikhin wاnnaasikhu min annaskhi wa huwa lugata alizaala wاlmuraadu biاnnawaasikhi huna izaalatu xukmi اlmubtada'i wاlkhabr wa ixlaalu gayrihi maxalah naskhi oo xukmi oo naskhi sharcigaa jiro midkan lugawi waay waxaa loola jeedaa luqada ahaanteeda in isaalatu xukmi mubtada wاlkhabr taa macnaheedi waxay tahay mubtadihii godnaanta lagu yaqiinay intay godnaanti ka qaado nawaasikhdan iyo mid kaloo ayada ay wadato godniin kale ayay saaraysaa khabarkii ee godnayna kordhigay ka dhigaysaa sida kaaniyo akhawaadkeeda marka sida raajixa waxa weeyaan hal اlmubtada baaqin calaa rafcihi qabla dukhuuli kaana mase waxa weeyaan waa la nasakhay oo mid hooro cusub baa lala yimiday sida raajixa waxa weeyaan in mubtadihii gudnaantiisii hore laga qaaday mid cusub la saaray taasaa yaa wanaagsan marka nawaasikda saddex weeyaan musanifka asaa kuu sheegi doona min xayثu اlabwaab kaani akhawaadkeeda haddii la yidhaahdo waxaa galayo afcaal muqaarab oo dhan baa galayso laa annaafiya maxaan ku irahdaa lilwaxda ama maa alxijaaziya iyo afartii xarafo ayada akhawaadkeedaa soo galayso intaas waxaa la yihahdaa akhawaadkii kaana layskugu magacaaba inta kale ina akhawaadkeedana waxaa raacaysa laa annaafiya liljinsi iyo daniga akhawaadkeedao baab gooni ah intaasaa nawaasikh loo yaqaana marka axkaamteeda musanifka marka hore hordhac buu u sheegay wuxuu iri baabun annawaasikhu lixukmi lmubtada walkhabar thalaathatu anwaacin axaduhaa mida ugu horeyso waxa weeyaan kaana wa amsaa wa asbaxa wa adxaa wa dalla wa baata wa saara wa leysa wamaa zaala wamaa fatiya waman faka wamaa barixa wamaa daama intaas weeyaan saddex iyo toban ficil waay markaasuu yiri fayarfacna almubtadaa mubtadihii way godaan oo godaalkii lagu yaqiina midan ahenay saaraan isman xaal uu yahay lahuna lihaadihi alcawaamil wayansibna alkhabra khabarkiina way kordhigaan khabran lahuna xaal uu yahay naxwu qowlihi tacaala wa kaana rabuka qadiiran marka waa kaas awal rabuka qadiir mubtadai khabar iyadoo eeda kaana la geliyay kaana rabuka qadiiran haddii alrajulaani qaaimaani kaana lagu yihah kaana arajulaani qaa'imayni haddii lagu yidhahdo almu'minuuna taa'ibuuna haddii la yidhaahdo kaana gili kaana almu'minuuna taa'ibiina haddii la yidhahdo alhindaatu muslimaatun gili haddii lagu yihahdo kaanat ilhindaatu muslimaatin sidaasaad leedahay marka wuxuu ku leeyahay annawaasikhu sharxi weeyaan jamcu naasikhin wa huwa fi lugati min annaskhi yaa laga keenay bimacna alisaala yuqaalu waxaa leeyahay nasakhat shamsu dila qoraxdii waxay baabi'isay hooskii ay idaa asaalathu wa fi listilaaxina waxaa layihahdaa maa yarfacu wixii koryeelayo xukma almubtada walkhabar wixii rafcinayo meesha ka bixinayo oo xugum cusub keenaya buu ku leeyahy wa huwa asigana thalaathatu anwaacin nawaasikda waa saddex maa yarfacu lmubtadaa wa yansibu lkhabar mubtadihii wax godayo khabarkiina nasbinayo wahuwa kaana wa akhwaatuha weeyaan io wamaa yansibu mubtadaa mubtadaha wax kordhigayo wayarfacu lkhabara wa huwa ina wa akhwaatuha wamaa yansibumaa macan wamaa yansibuhumaa macan labadoodii wax kordhigaya weyaan wahuwa dana wa akhwaatuha wa yusama alawalu midka hor waxaa lagu magacaabaa oo min baabi kaana kaana ka baabkeeda kamid eh ismana lagu magacaabaa wa faacilana waa yahay kaana allaahu haddaad tiraa kaana muamad muxamadun qaa'iman muxamedkaas ismu kaana waa yahay xaqiiqadiina faacil waayaho liannahu huwa aladi awjada alficl wayusama athaani khabarana lagu magacaabaa wa mafcuulanna waa yahay mafcuul oo toos e ma ah laakiin waxaa weyaan mansuubaadka laga tirinay wa yusama alawalu midka hore waxaa lagu magacaabaa oo min macmuulay baabi ina ina baabkooda labadooda macmuulkan ugu horeeya ismana lagu magacaabaa wathaani midka labaadna khabaran wa yusama alawalu min macmuulay dhanna dhanna macmuul baabkeeda labadeeda macmuul midkooda hore waxaa lagu magacaaba mafcuulan awan wa yusama thaaniya midka labaadna waxaa lagu magacaaba mafcuulan thaani mafcuulan thaaniyan markaasuu wuxuu ku yiri waalkalaamu laana fi baabi kaana marka kaana buu hadda hadalka ku soo celinaya musanifku intuu hadda khulaasada ku sheegi doono jamiic naxwiyiinna ay sheegaan waxa weeyaan inay saddex iyo toban ay yihiin kulligoodna afcaal ay yihiin biitifaaq ilaa laysa markii laga reebo laysa leysa waatana soo dhaaftay fi kitaab fi bidaayat alkitaab hal hiya e, xarfun miya mase e, e, ficil waaye yaa laysku khilaafay sida raajixa inay ficil tahay baa ay tahay leysat baa laleeyahay waataan soo sheegnay marka kulligood waa afcaal waa hal nuqto waay kulligood waxa weeyaan isku camal waaye oo bimacnaa annaha tarfacu lmubtada isman laha wa tansibu lkhabra khabaran laha midda labaad saddex iyo tobankaa sideed ka mid ah tacmalu biduuni sharطi bimacnaa idaa baasharat اlmubtada w alkhabr tacmalu hada alcamal aladi madkuuruha ko afarna waxaa loo shardiyaa in nafyi iyo shibigiisa uu ka hormaro istifhaam iyo nahyi iyo wixii lamida ay ka hormaraan waa afarta oo zaala iyo daa iyo fatiya iyo fank iyo iyo infaka iyo barixa afartaas in ma nafyi inuu ka hormaro iyo nahyi iyo istifhaam iyo wixii lahadla daama keligeedne waxaa uu shardia maa masdariya oo naaiba can ilmasdar wالdharf labada ma labadaas oo macnaha ximbaarsan inay ka hormartaa la rabaa intaas markii shuruuda la helo yay camalkan ayaga iga camal falayaan ayib markaasaa waxaa weyaan waxaa laguu sheegi doonaa intaas markii la sheego axkaamta ay leedahay taqdiim iyo taakhiir iyo wixii la hadla marka marka hore shuruuddeeda uu musanif ka hadli doonaa wاlkalaamu اlaana kalaamka haddana fii baabi kaana yuu ku dhex jiraa oo kalaamka hadda aan ka hadlayna khaasun bibaabi kaana wa akhwaatiha wa alfaaduhu baabkan alfaadiisana thalaatha cashrata lafdatan maadaama macduudka ou muanath yahay oo lafdada tamyiiska ah casharada maca almurakab hadday tahay tuwaafiqu lmacduud walidaalika cashrata a la geliy thalaathana daa'iman tukhaalifu lmacduud fiiri lafdadii macduudka ee muanath lathalaatha mudakara laga dhigay thalaathata cashar lama dhihin eh, wa hiya calaa thalaathati aqsaamin maa yarfacu lmubtadaa wayansibu alkhabra bilaa sharطin wa hiya thamaaniyat weeyaan kaana wa amsaa wa asbaxa wa adxaa wa dalla wa baata wa saara walaysa intaas waxay sameeyaan eh, tacmalu biduuni sharطin bimacnaa waxaa u shardi an tadkhula cala almubtada walkhabar keli ah wamaa yacmalu hada alcamala ay u qeybsamaan camalkan wax camal falayo bishardi an yataqadama calayhi nafyun inuu ka hormaro aw shibhuhu wa huwa arbacatun weeyaan zaala wa barixa wa fatiya wanfaka marka afartaas in nafyi ka hormaro haddii zaala keligeed la yidhaahdo waa zuulay ficil maadi naaqis iska oo taamahu iska noqona barixa waa zuulay fatiya waa zuulay wanfaka kuli waa ashal macna ficil laazim ayuu iska noqonaa faacil bas uu baahan yahay wax kala ma qaadanaya faالnafyu qowluhu tacaala weeyaan walaa yazaaluuna mukhtalifiina walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiina marka hadda waxa waaye yazaaluuna ficlu mudaaricun min zaala naaqisa tarfacu lism wa tansib اlkhabra marfuuca w calaamatu rafciha thubuut الnuun liannaha min amhilati اkhamsa wاlwaaw ismu زال mabniun على السكون في محل رفع مختلفين khabaru زال منصوب bilya لأنه jamcu mudakar saalim ولا يزالون مختلفين sidaas wa dad badan baa aayaddan waxaa weeyaan mafhuumkeedu uu ku qaliban yahay oo markii dad iskhilaafaan aad tiraa war waxaan khilaafku waa xun yahay waana madmuum markaasaa lagu le war iska dhaaf ilaahay baab waxaan xukumo walaa yazaaluuna mukhtalifiina yidhi macnaha kaana allaha radya an yakhtalifa annaasu jamiican xataa fi towxiidihi saasna sax ma ah liannahu aayad yaaba kuu diidayso walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka dadka ilaahay naxariistiisa asha mise kuwa iskhilaafsan kuma jiraan oo kuwaa waa laga istinooday markaas aimada waxay yidhaahdeen dadka muminiinta dadka ahlu xaqa ah isma khilaafsano lianna alxaqa yajmacu lumma walaa yufariquha diinta ilaahay tajmacu annaasa walaa walaa tufariq walidalika ilaahay amarnaa bitowxiid الصف walaa wاctasimuu bxabl اllahi jamiica marka laa yumkin axad an yaxtaja bhadi اlaaya calى ana alkhilaafa shayءu laa yumkinu dafcu canhu wa anahu laa maqhuuru naxnu maqhuuruuna bihi wa mafruudu calayna saas loolama jeedo ayb saaxi wa shibhuhu huwa الnahyi wاdducaau waay yani nahyi iyo ducaa istifhaama lamid ee musanifka midaas buu hadda ka sheegay faalawalu ka qowlihi midka nahyiga saaxi shamir walaa tazal daakira almowti fa nisyaanuhu dalaalun mubiinuun awri marka saaxi yaa saaxibi waa tarkhiimkii hore usoo sheegna munaadaha ku gaarka shamir macnaha waxaa weye tafaxayto tafaxayda marka lagu leeyahay waxaa markuu wax u diyaargaroobaya dharkuu aad isugu ad adkeeya tashmiirkaasyiha walaa tasal haka zuulin daakira lmowti mowt inaad xasuusanaysid fa nisyaanuhu ilowgiisa dalaalun mubiinun waa marka hadda waxa weyaan shaacirkan hadda lama yaqaan ka yiriya laakin waxa weeyaan tatbiiqaadkiisa unbaa laga sheegaya laakin leysa alixtijaaj marka laa tasal waxaa weyaan laadaas naahiya tazal ficlu mudaaricu majzuum bila anaahiya calaamati jismi sukuun wa hwa min zaala naaqisa tarfacu ism wtansib اkhabr wasmu zaala damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta daakira khabaru zaala mansuub daakira mudaaf almowt mudaafu ilayh ayib waxaa lamid ah buu wthaani ka qowlihi shaacirka qowlkiisa waa ducahi laga hadlayaa alaa yaslami yaa daara maya cala albila walaa zaala munhallan bijarcaa'iki lqadru wuxuu ri alaa yaa alaa yaa haadihi midaanay islamii nabadgal yaa daara maya gabadha mayalira daarteediyey cala albilaa min albilaa ka nabadgal inaad macnaha aada baaba'did ka nabadgal albilaa did ljadiid waaye oo shaygii markuu qadiib noqdo oo maradii ay iska dhamaato bilaaw ah walaa zaala yuusan ka zuulin alqadru matarkii munhallan inuu shubmaayo bijarcaa'iki adiga macnaha sabadaada liannahu waxa oo nolosha soo celiyo oo waxa baaba-e ka eliyo oo ka ilaaliyo roobka ka mid oo meesha roobka ku da-a noloshii dagaalkii noloshii ku soo noqonayso marka wuu u ducaynayaa wuxuu leeyahay nolosha agtaada lagama waayo marka maxalu shaahidka walaa zaala munhallan alqadru zaaladii isimkeedii alqadru mutaakhir noqday munhalanna khabarkeedii ou noqday waxa ka hormarina laa ducaa'iya ay tahay oo macnaa hadda naahiya meeshii laga dhihi lahay baa layihi waxay u soo aroortay bimacna ducaa weeyaan iyo wmaa yacmaluhu bishardi an yataqadama calayhima wamaa yaclamhu oo ku qoray meeshaas ma ah wamaa yacmaluhu camalkii aan sheegnay oo min rafci lmubtada'i wa nasbi alkhabari wax amaal falayo weeyaan bishardi an yataqadama calayhi maa maa inay ka hormarto almasdariya ahayd aldarfiya ahayd wa huwa kaasna daama weeyaan ka qowlihi tacaala wa awsaanii biاsalaati waazakaati maa dumtu xayaa marka waxa weeyaan nabiyullaahi ciisa yaa yaa wuxuu leey ilaahi wuxuu ii dardaarmay inaan salaadii aan oogo sakadiina aan bixiyo maa dumtu xayan ay muddata dawaami xayan marka muddati oo daraf ah iyo dawaami oo masdar ah labadiibaa inta la gooyey yaa maa laga soo bedel qaatay marka maadi waxay u taagan tahay hiya masdariya liannaha naa'ibatun canhu wa hiya darfiya liannaha naa'ibatun can idarfi marka maa masdariya darfiya ala leeyahay dumta dum ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaali bidami rafci lmutaxariki wa taaw ismu daama mabniyun cala dami fi maxali rafcin xayan khabaru daama mansuub sidaasaa loo ceraabay wa sumiyat maa haadihi waxaa lagu magacaabay masdariya liannaha tuqadaru bilmasdar oo maadii mudada dawaamkaasaa lagu qadara wa hwa adawaamu wa darfiya waa lagu magacaabay liannaha tuqadaru bidarfi wa hwa almudda naaibay ka tahay macnaha saasaa ka wanaagsan waqad yatawasatu alkhabaru axkaamteeda yaa la galaa markaan waxa weeyaan maadaama ayada afcaal ay tahay ina iyo akhawaadkeeda waxay kaga duwnaan doontaa ana ina iyo wa akhawaatuhaa ama wa akhwaatiha laa yajuusu an yataqadama alkhabaru calaa asmaa'iha liannaha xuruuf wa daciifa laa tataxamal ay ikhtilaalin fi tartiibi macmuulayha yukhiluhaa laakiin kaana maadaama afcaal ay tahay walafcaalu qawiya fajaaza an yatawasada alkhabar wuxuu ihi waqad yatawasatu alkhabaru khabarki inuu dhexdhexaadsadaa la arkaa laakiin laysa bidaruura daa'iman laakiin qad inuu iska yimaado baa la arkaa waa yar tahay markii loo fiiriyo inuu isimka khabarki kadib maro waa ka badan tahay naxwu qowli shaaciri falaysa sawaaan caalimun wajahuulu falaysa ma ma aha sawaaan kuwa siman caalimu nin caalim iyo wajahuul nin jaahil ama sino marka hadda falaysadi isimkeedu caalimuna yaa dib loo riday markaasaa khabarkii lasoo hormariyay waa bannaan tahay buu ku leeyay sidaas sharxi waa yajuusu waxaa bannaan fi hada albaabi an yatawasata alkhabaru khabarkii inuu dhexdhexaadsado bayna alismi waalficli kamaa yajuusu fii baabi alfaacili faacilka siduu u bannaanay inuu ka hormara mafcuulkii an yataqadama almafcuulu cala alfaacili sidii u banaanayd yaa intana waxaa banaan inuu khabarkii isimka ka hormaro qaala allahu tacaala wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin kaanadii fiiri waxaa weeyaan ficil maadi naaqis isimkeedii nasru oo mubtadihi ahay isimkeedii nasru ismu kaana marfuuc nasru mudaaf almu'miniina mudaafun iley majruur bilyaa xaqan khabaru kaana mutaqadim mansuub calaynaa waxaa weeyaan jaaru majruur mutacaliq bi xaqan waxaa lamide akaana linnaasi cajaban an awxaynaa akaana linnaasi dadka maxaa u ahaaday cajaban la yaab an awxaynaa ilaa rajulin minhum qof bani aadan ah inaan nebinimo u dooranno wax lala yaaba may noqotay markaasaa waxay yidhaahdeen hadduu ninkaa nebi ahaa lahay waxaa weeyaan malag noqon lahay marka ayagaa saas ka dambe lowlaa unzila calayna lowlaa unzila ilayhi malakun yaa yidhaahdeen haddii malag laga dhigi lahay wax bay noqon lahayd marka akaana linnaasi cajaban hamzadii waa istifhaam kaana waa ficil maadi naaqis linnaasi waa jaaru majruur mutacaliqu bicajaban cajaban khabaru kaana mutaqadim mansuub an awxaynaa antaas waxa weeyaan waa masdariya oo naasiba ahayd awxaynaa ficlu wa faacilun jumladaas maxalkay ka nasbisan tahay waاljumlaة min an wmaa dakhalat calayhi fi ta'wiili masdarin ismu kaana mutaakhir wالtaqdiir akaana linnaasi cajaba waxyuna lirajuli minhum marka an awxaynaa waxaa laga soo qaatay waxyunaa akaana waxyunaa ajaba linnaasi akaana waxyunaa lirajulin mithlihim cajaban linnaasi in nin oo bani aadan aan nebinimo u doorana wax la yaab lamay noqotay wa qara'a xamsatu wa xafsun waxay akhriyeen laysa albira an tuwalluu wujuuhakum binasbi اlbiri quraada waa isku khilaafeen khilaafeenoo laysa albiru an tuwaluu haddii shaahidku shaahidkuma jirto oo albiru ismu laysa hormaray jumladan an tuwaluuna waxay noqonaysaa jumlo oo oo khabarkii dhacday haddii laakiin laysa albira la yidhaahdo an wamaa dakhalat calayhi tuwaluudaas fii ta'wiili masdarin ismu leysa muakhar wataqdiir leysa albira towliyatuhum alwujuuhahum ilaa kada saasaa laleeyahy ayb wa qaala shaaciru wuxuu iri salii in jahilti اnnaasa cana wacanhumu falaysa sawaءa caalimu wajahuulu waxaa la yihahdaa nin baa naag inta shukaansaday ogolaatay markaasaa cid kale inta timid yaa la yiri waa laga fiican yahay ninkaas anaa ka fiicana guurso kamaa yaquuluun allahu aclam bisaxati daalika markaas bay ninkii dambaaday ku qanacday kii horaa marka arrinta markuu maqlaado ka xumaado naagti wuxuu iri waa lagu khaldaye bal ninkan aada ogolaatay iyo annaga dadka kale oo noo dhexdhexaadka a ah weydi liannahu annagoo culama oo cilmile iyo dadkaasoo oo jaahiliin ah ma sinna buuri ayagoo jahli kustuuma ah. markaasuu uri salii weydii cannaa wa canhum annaga iyo ayagaba weydii in jahilti haddaad ka jaahilnaad salii weydii annaasa dadka weydii cannaa wa canhumna weydii annaga iyo ayagaba dadka weydii in jahilti hadaadan na aqoonin dadka weydihi falaysa sawaan caalimun jahuulun wuxuu ka wadaa nin caalim iyo nin jahuula masina annaga culamaana aygana jaahiliin waay ayb marka maxalushaahidka hore aanu soo sheegno sawaan taas soo hormartay waay wa qaala alaaakharu wuxuu iri laa tiiba lilcayshi maa daamat munaqasatan ladaatu bidikaari almowti walharami laa noloshii wax macaan e malaha oo dhadhan ah maadaamat ladaatuhu macaanyaalkiisa maadaama macaanyaalkiisa munaqasatan ay tahay mid lagu nusqaamiyey bidikaari lmowti mowtka xuskiisa iyo walharami duqnimada yacni maanta haddaad xoolo kasta wanaag kasta aada leedahay maadaama mowdna uu kuu dambeeyo duqnimona ay kasii horeyso haddii cumrigaad ilaahay dheereeyo nolol wax oo lagu farxa maba noqonaysabo mar allaala markaad wanaag aad ku dhex jirtid oo taas dambe xasuusatid macaanta hadda maanta aad kula jirtid way baabey maadaama ay waxaan duqnimana ka dambay doonto mawdna uu ka dambay doono marka sidaad intaas ku badbaadisid waxay kaaga baahan tahay waxay kaaga baahan tahay inaad ilaahay ku xirnaatid oo wanaaggan adduunyada aad ku jirtid haddaad ilaahay diintiisa aad eh, ku toosnaatid wanaag unbaad aakhirana ugu gudbaysaa waxaas wixii kasoo hasogen waa dhammaatay wa can ibni durustuweyhi annahu manaca taqdiima khabari laysa waxaa weya axadu aimati eh, annaxwiyiina waxau reebay manaca taqdiimi khabari laysa laysa khabarkeeda inuu isimkeeda ka hormaro waa diiday wa manaca ibnu mucdina wuxuu sheegu diiday fii alfiyatihi taqdiima khabari daama daama khabarkeeda inuu ka hormaro calasmiha oo ka hormaro wa humaa labadoodina maxjuujaani waxaa lagu oo macnaha loogu oo loogu e, xujaytamay bimaa dakarnaa waxaan soo sheegno min ashawaahidi wagayriha kuwiin sheegnay waxaan sheeginba xujay ku yihiin maxjuujaani waxaa iyaga xujo ku ah macnaha saas wa marka hadda waxaa laga hadlaya taqdiimu alkhabari cala alismi weli ma aanan gaarin taqdiimu alkhabari cala alafcaal weli ma gaarin taas waa noo dambeyn doontaa laakiin iskaa kaa darsoomin ibnu mucdi waa ninka oo ibnu maalig muqadimadiisa uu ku yiri faa'iqatan alfiyata bna mucti kitaab oo alfiya liraa buu leeyahay uu ku yidhi walaa yajuusu an tuqadima alkhabr cala ismi maadaama wajaaza fi lukhar buuri yacni waxaan baneenayn an tuqadima alkhabra cala smi maadaama maadaama isimkeeda inaad khabarkeeda ka hormarisid ma banaano wajaaza fi lukhar uu yihi xataa ibnu durustaweyhi ayaga waa iskhilaafsan yihi durustaweyna waxau leeyahay laysa sawaءa caalimu wajahuul ma la dhihi karo ama sawaadaas darafuu ka dhigaa daraf yusmax lahu an yataqadama oo lama dhihi karo laysa qaa'ima zaydun lama dhihi karo lianna laysa ashbaha bilxuruuf bal qaala bacdu ahli اlcilmi inahaa xarfun lijumuudiha marka hadday xarf noqoto wlxuruuf laa tataxamal bitaqadumi akhbaariha calى asmaa'iha ila ida kaana darfan aw jaaran majruuran wejhada nadarkiisa kaas weeyaan calى kuli xaal fi hadihi اlakhbaar fi hadihi alafcaal aw alcawaamil yajuuzu taqadum اlakhbaari calى alasmaaءi bilitifaaq maa cadaa laysa wamaa daama oo khabarkoodii isimkoodii kama hormari karo cinda bacdi الnaxwiyiina laakiin jumhuurta kulligeed waa laga wada hormari karaa sidaas weeyaan markaasuu uri waqad yataqadamu lkhabaru ilaa khabara daama walaysa ha umalayni midaan tiyo lasoo celi inay tahay waqad yataqadamu lkhabaru khabarki inuu soo hormara la arkaa cala alcawaamili kaanadii naftigeed inuu kasii hormaro yaa la arkaa ilaa khabara daama iyo walaysa oon ayaga ka hormari karin afcaashoodii aan ka hormari karin marka saas waxaa loogu doortaa laleeyahay waa sidii aan sheegnay maadaama yani bitabiicati alxaal maadaama ooba la yiri khabarkoodii isimka kahoma hormari kara daame iyo leysa oo qowl muctabar oo naxwada ku dhex jira uu yahay min baabi awlaa waxaa laga ogaan karaa khabarka ayaga kama hormari karaan sababta waxaa loogu qiyaas qaadanaa layihi casa iyo nicma bijaamic اljumuud nicmo iyo casa waxaa la isku waafaqsan yahay ee ayaga faacilkooda kama hormari karo laakiin waxa weeyaan daama iyo leysana sidaas oo kale jaamid waxaa loo leysa mudaaric kama yimaado amarna kama yimaado ayib markaasuu uri lilkhabari halaathatu axwaalin uu leeyahay axaduhaa ataakhiiru can اlficli wasmihi ina khabarkii in la dib mariyo ficilkana oo kaana laga dib mariyay isimkiisa wa huwa alaslu weeyaan ka qowlihi tacaala wa kaana rabuka qadiiran athaani atawasutu khabarkii inuu dhexdhexaadsado weeye bayna alficli wa smihi ka qowlihi tacaala wa kaana xaqa calayna nasru lmu'miniina waqad taqadama sharxu dalika w athaalithu altaqadumu cala alficli wasmi wa ismihi inuu khabarkii soo hormaro ou ka hormara labadoodii ka qowlika weeyaanoo caaliman kaana zaydun aad tiri waa aada u yaryahay midkan oo caaliman aad tira khabaru kaana mutaqadim mansuub kaana ficil maadi naaqis tarfacu isma tansibu lkhabr zaydun ismu kaana aad tiraahd waاdaliilu calaa dalika waxa waaye qowluhu tacaala ahaa-ulaai iyaakum kaanuu yacbuduuna fa iyaakumti mafcuulu yacbuduuna waay waqad taqadama iyaakum tina waa hormaray calaa kaana buu ka hormaray asagoo mafcuulkii kaana ah wa taqadumu lmacmuuli macmuulka hormaritaankiisana yudinu wuxuu ogeysiinayaa bijawaazi taqadumi alcaamili caamilka inuu hormar uu banaan yahay marka haaulaai alhamsatu listifhaam haaulaai mubtada mabniun cala lkasri fi maxal rafcin iyaa mafcuulu bihi muqadam damiir munfasil mabniy cala sukuni fi maxali nasbin kumti waa kaaf xarfu khiaab lewa kaanuu ficil maadi mabniy cala dami litaali biwaaw ljamaca waaw ljamaca ismu kaana mabniyn cala sukuni fi maxali rafcin yacbuduuna ficlu mudaaricu marfuuc bihubuuti nuun walwaaw faacil waljumlatu min alficli walfaacili yacbuduuna fi maxali nasbin khabaru kaanuu marka waxaa lagu leeyahay maadaama yacbuduunadii khabar uu yahay iyaakum wuxuu marka macmuul u noqday kaanadii khabarkeedii oo yacbuduuna waa khabaru kaana asoo khabaru kaana ah wuxuu ku camal falay iyaakum mafcuul bihi u qaatay marka maadaama yacbuduuna oo khabarkii ah miduu ku camal falo iyaakum kaanadii ou ka hormaray waxay daliil u tahay khabarkaas inuu hormari karo oo markaa ay ahaan leed yacbuduuna kaanuu la dhihi karo <coughs> marka taas waxaad ka fahmaysaa inaan ashcaartii carabta ahayd iyo maxaan ku iraahdaa amhiladii qur-aankii wax lamid eh inaanan la haynin khabarkii oo kaanay akhawaadkeeda oo sariix ah oo ka hormaray cala al ismi walficli oo sariix lama hayo laakiin wax laga fahmi karo khabarka inuu hormari karo yaa lahayaa keli ah marka ninka diidaahu wax badan oo xujaystaa la arki karaa liannahu ashcaaru lcarab oo ita yani aalaaf abyaad ah qur-aankii kariimka ahay maadaama aan lagu hayn nas sariix ah oo fiiha taqadama alkhabaru calaa kana wa akhwaatiha daliilun inay tahay markaas in masaladaas banaanaashadeeda ijtihaad inay tahay ee wax nas oo sariix oon loo haynin markaasuu iri wayamtanicu dhalika wayamtanicu dalika ay taqadumu اlkhabri cala alcaamil wasmihi waa reebtoomaa fii khabari laysa iyo wadaama markaasaa layihi sababta ood labadan ugu soo reebtay maxay tahay idoo la weydiiyay lamid tahay markaasuu ka jawaaba wuxuu iri fa ama imtinaacuhu asiga reebtoonaashadiisa fii khabari daama ou reebtoonaaday fa bilitifaaqi wa inuusan daama khabarkooda ousan ka hormari karin daamadii eh, waxa waaye waa khilaaf kama joogo liannahu waxaad ka fahmi kartaa haddiiba laga murmay khabarkii inuu isimkii keli ka hormaro ou daamadii kadib dhac haddii laga murmay famaa baaluka bitaqadumi alkhabari calayhima jamiican warmaba ka joogabo liannaka idaa qulta haddii aad tidhaahdi laa asxaabuka kula saaxiibi maayo maadaama zaydun sadiiqaka huma qadamta alkhabara khabarkii aad hormarisid calaa maadaama aad ka hormarisid lazima min daalika waxaa ka laasimi lahaa taqdiimu macmuuli silati silada midkay ku camalfalaysay oo la hormari cala almawsuuli lianna maadi haadihi mawsuulun xarfiyun maadi waa mawsuul xarfi ah oo masdar laga dhalaaliyo yuqadaru bilmasdari kamaa qadamnaahu marka haddii aad tiraahdid haddii aad tirahdid mithaalka aan soo sheegnay haddii aad tiraahdid laa asxabuka sadiiqaka maadaama zaydun haddaad tiraahdo sadiiqa ka hormarisid maadaamadii aad ka hormarisid jumladan oo daama zaydun oo silat silatulmasdar ah yaa waxaad ka hormarinaysaa mawsuulkii mawsuulkana waxa weyaan siladiisa waa mutamimaat w asay dhammaystiraysaahe asiga ma ma dhammaystiri karo wa in qadamtahu calaa daama daama haddaad ka hormarisidne oo tira laa asxabuka maa sadiiqaka daama zaydun maadii aad hormarisay sadiiqa marka waxaad dhex dhigtay maadii masdariyada ahayd iyo daamadii oo siladii dhexdoodii yaa waxaad dhigtay markaa khabarkii marka haddaad saas yeeshid lazima waxaa ka laasimi lahay alfaslu in la kala geeyo bayna almawsuul alxarfi mawsuulka xarfiga oo maadi ah iyo wasilatihi oo daamadii ah in sadiiqaka lakala dhex geliyaa ka laasim lahayd wadaalika laa yajuusu laa taquulu dhihi maysid cajibtu mima zaydan tasxabu mima tasxabu zaydan ay ahayd marka maadi oo masdariyada eh iyo tasxab oo siladeedii zaydan ma la dhex dhigi karo oo faslu bayna alxarfi almasdari wa silatihi inageyso wa inamaa yajuusu daalika midkaas wuu ku banaan yahay fi lmawsuuli lismi mawsuulka ismiga waa ku banaan yahay gayr alif walaami aan laam iyo alif aan ahayn taquulu waxaad leedahay jaaani ladii zaydan daraba jaaa waxaa i yimid ni aniga alladii kii zaydan daraba zayd ninkii garaaca i yimid oo marka mawsuulkii ismiga alladii ah iyo siladiisiyo daraba ah yaad waxaad ku kala geysay macmuulu sila oo zaydan oo mafcuul darabadii oo muqadam u ah yaad ku kala geysay waa banaan tahay lana mawsuulka aladiya isim oo xarf ma ah mawsuul xarfi macnaa ma aha sax walaa yajuusu ma banaano fii naxwi jaaa adaaribu zaydan an tuqadima zaydan inaad ka hormarisid addaariba inaad ka hormarisid ma banaano oo marka jaaa al zaydan daaribu ma dhehaysid liannahu alshaas ay ladiya ka dhigan tahay liannahu mawsuulkaas oo al ah ismiba ha ahaadee laakiin xarafuu shabaha sidaasay axkaamtiisu u kaga duwan tahay ayib wa amaa imtinaacu daalika midkaas reebtoonaashadiisa fii khabarin laysa uu ku reebtoomo fa huwa ikhtiyaaru lkuufiyiina weeyaan iyo walmubarid mubarid ikhtiyaarkiisa iyo bni saraaj wa huwa saxiixu oo waxa weeyaan laysadii maya haa laysadii khabarkeedii inuu dhexdhexaadista qowlka raajixa waa banaan yahay laakiin waa laga murmay laakin an yataqadama alkhabaru calaa leysa wa huwa saxiix wa mancu khabari leysa stufi ou ibnu maalik yiri liannahu lam yusmac lagama maqlin mithlu qowlika daahiban lastu carabti lagama maqlin oy noqoto markaas leysadii tacdaas isimkeeda ay noqoto khabarkeedina ay ka hormarto lagama maqlin waliannaha ficlun jaamidun laysadi waa ficil jaamid oo tasaruf aan lahayn fa ashbahat casaabay shaabahday wa khabaruhaa laa yataqadamu biitifaaqin wa khabaruhaa casaadii khabarkeedii laa yataqadamu calayha biitifaaq marka wixii shabahana waa looga qiyaas qaato laysadi ah wa dahaba alfarisiyu wabnu jiniyin waxay u kaceen ila aljawaazi in leysadii khabarkeeda laysada naftigeeda la hormari karo mustadiliina ayagoo daliishtay biqowlihi tacaala alaa yowma yaatiihim laysa masruufan canhum alaa yowma yaatiihim cadaabka maalinka uu imaanayo laysa masruufan canhum mid laga iilaya noqon maayo mid laga leexinaya noqon maayo marka fiiri hadda leysadii ficil maadi naaqis wasmuhaa damiiru mustatirun jawaazan taqdiruhu yacuudu ila alcadaab masruufan khabaru leysa ayib weysha ishkaal markaasay yidhaahdeen yowmada darafka ah yowma darfu zamaan mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahira markaasaa la yihi wadarfu mutacaliqu bimasruuf marka maadaama yomti oo macmuulu lkhabari laysa ay hormartay waxaa laga fahmi karaa midka kabarka midka darafka ku camal falo khabarka oo masruufanta inuu hormari karo aa laga fahmay sidii hore aan u soo niriyey ahaa-ulaa iyaakum kaanuu yacbuduuna oo kala waay wa daalika lianna yowman mutacaliqu bimasruufin ama lianna yowma xikaayo waay mutacaliqu bimasruufan ou ku tacaluqa aayadda siduu ku ahay baa la keena bimasruufin hadaa tiraana waa banaanta waqad taqadama yoomkiina waa hormaray calaa leysa wa taqadumu lmacmuuli midka lagu camal falay uu khabarka ku camal falay inuu hormaraane yu-dinu wuxuu ogeysiinaa bijawaazi taqadumi alcaamili caamilka inuu hormari karo banaashadeeda ku tusinaya sidaasu waxaa deliishtay alfarisi iyo wbnu jini waاljawaabu anahum tawasacuu waxay waasacsadeen fi duruufi maa lam yatawasacuu fi gayriha yacni inuu darafka hormaray waan isku waafaqsanay yowmadaas inay macmuul masruuf u tahay laakiin caadada naxwiyiinta waxyaalo badan oyna ogoleen yaa darafka iyo jaari majruurka loo ogol marka darafka in loo ogolaado inuu hormaray laga qaadan maayo in khabaru leysa uu hormari karo ulajeedada intaas waa wa nuqila can siibaweyhi waxaa laga soo guuriyey alqowlu biاljawaazi wاlqowlu bilmanci siibaweyhi kitaabkiisa oo idaa udliqa alkitaabu yansarifu ilayhi yaa waxa weeyaan aqwaashiisa yaa wax badan ixtimaalayso sidaas awgeed baa waxa weeyaan naqli can siibaweyhi naftigeeda taxdiid u baahan lannu hadalkiisa in la fahmo ulajeedadeedi yaa meelaha qaarkeed aad aan waadix u ahayn wa takhtasu alkhamsatu aluwalu bimuraadafati saara wa takhtasu alkhamsatu shanto alkhamsatu way ku gaar noqotaa alwalu oo horeysay bimuraadafati saara saara inay la mid tahay iyay gaar ku tahay buu leeyahay shaarixa yajuusu fii kaana waxaa ku banaan io wa amsa io wa asbaxa io wa adxa io wa dalla an tustacmala bimacnaa saara in loo isticmaalo ka qowlihi tacaala wabusat iljibaalu basa fakaanat habaaan munbathaa wabusat iljibaalu yaa la burburii basan fakaanat waxay ahaatay habaaan yacni boor bay noqotay munbathan ee bimacnaa mufaraqan wa kuntum waxaad ahaateen aswaajan halaathatan ee saddex ah fa asbaxtum waxaad ahaateen binicmatii ilaahay nicmadiisa ikhwaanan walaal dalla wajhu wuxuu ahaaday muswadan marka bimacnaa saara lagu wada laqbay fa kaanat bimacnaa saarat baa layidhi bal waxaa la dhihi karaa yajuusu meesha uu ka cabiray waxaa la dhihi karaa afcaashan markay ay noqonayso nawaasikh waa markay bimacnaa saara ximbaarsan tahay in la yidhah oo shardi laga dhigo liannahu dalla wuxuu ahaaday haddaan la dhihin oo dalla waa hoosaystay adxaa waa subaxaystay asbaxa waa waag bariista haddii la yidhaahdo oo macnihii saara laga wareejiyo marka waxay noqonaysaa inaysan ban camal falin camalkii saara iyo kaani akhawaadkeeda marka qowlka oo hadda wanaagsan afcaashan waxa weeyaan markay noqonaysa nawaasikh inay bimacnaa saara ximbaarsan tahay aa la rabaa ayib markaasuu wuxuu ri qaala shaaciru wa qaala shaaciru amsat khalaa'an wa amsaa ahluha اxtamaluu akhnaa calayha aladii akhnaa calaa lubadin wuxuu leeyahay amsad waxay ahaatay khalaa'an mid maran wa amsaa ahluhaana waxay galabaystee wa amsaa ahluhaana waxay noqdeen ixtamaluu bimacnaa kuwa alaabtooda qaatay bimacna irtaxaluu akhnaa calayha waxaa halaagay aladii kii akhnaa calaa lubadin yacni dadkan waxaa dhameeyey qor ninkii lubad ahay wixii dhameeyey ayib marka waxa weeyaan waxaa daartiya waxay u baaba'day buu leeyahay daar aan jirin bay noqotay marka lubadka waxay leeyihiin waxa weeyaan waa eh, gorgor oo waqti dheer soo jiri jiray kaana yudrab bihi lmathal eh, maxaan ku yidhaha cumri dheeradii marka wax kasta oo jira haddiiba lubadba ouba dhammaaday cid kasta waqtigeeda hadday dheeraato waa dhammaanaysa marka akhnaa calayha waxaa halaagay aladii kii akhnaa halaaga calaa lubadin gorgarkii oo fii zamani luqmaan ay sheegteen inuu joogi jiray wixii halaagay oo cumrigaas dheer lahay yaa kana halaagay buu leeyahay marka maxalu shaahidka amsad bimacnaa saarat khalaa-an oo u ujeedaa amsat ay amsat waxaa weeyaan hiya ay daarti khalaa-an wa qaala alaakharu wuxuu ri adxaa yumaziqu ahwaabii wayadribunii abacda shaybi yabqii cindi aladaba ninkan wuxuu leeyahay adxa wuxuu ahaaday yumasiqu ahwaabii marayaalkayga midkii googoynayo oo jeexjeexayo oo wayadribunii i garaacayo abacda shaybi duqnimadayda kadib miyaa yabqii ou dalba cindi aniga aladaba ninkan anoo da-dan jira garaacayo ma wuxuu rabaa anoo duqoobay kadib inuu tarbiye ii celiyo macnaha qofka markii la tarbiyinaya markuu yar yahay waay marka waktigiisa waa lasoo dhaafay buu u jeedaa sinadii sanadkii ay ahayd inaan eh, lay tarbiya waa soo dhaafay sidayda in laygu qaatay macnaheedii tahay marka adxaa ay saara waay adxaa ay lmutakalim canhu ninkii adxa ay huwa a meesha ugu qadaran jumladan yumaziqu athwaabi min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin fi maxali nasbin khabaru adxa sidaasay noqonaysaa ayb markaasuu musanifku wuxuu yiri wagayru laysa wafatiya wazaala <clears throat> bijawaazi tamaami ay اlistignaa can اlkhabr wa yakhtasu hayru leysa waay leysa waxaan ka ahayn iyo wa fatiya iyo wazaala wuxuu la gaar noqday bijawaasi tamaami taamnimo banaanashadeeda afcaashii saddex iyo tobanta aheyd markii saddexdan laga soo reebo tobanka soo haray waxaa loo isticmaali karaa inay taama noqon karaan oo nawaasikda ay ka baxaan oo khabarna ayna u baahanin oo faacilkooda ay ku kaaftoomaan yay noqon karaan tobanka kale saddexdan laakiin weligeedba naaqisay daa'im weyn wnaqsu fii fatiya wnaqsu fii fatiya laysa zaala daa'iman qufi ou ibnu maalik yidhi markaasuu ihi naxwu qowlihi tacaala wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin wain kaana duu cusratin haddii la helo nin culays u saaxib ah oo faqiir ah fanadiratun falwaajibu calaykum nadiratun in la sugo waa ilaa maysaratin shareecada maxaasinteeday ka mid tahay nin xoola haddaad deymisid waxa weeyaan in haddii xoolihii ou haayana qasab waa inuu bixiyo hadduu diidana waa dacwoonay qaadiga kaaga qaaday hadduu xoolihii haynin waxa weeyaan sidii kufaaru sidii mushrikiinta ay samayn jireen ama deynti bixi haddaad bixi waysana muddo dheeraada ah lagu dara laakiin deynti way kugu sii labalaabamaysaa oo haddeed markii hore boqol deymatay oo bishii la bixilaha ay timid waxaa l haye boqol iyo labaatan ay noqonay haddaad bixi waysid taas horta ma banaana kow midda kale haddii uu ninkii bixi waayo in la yidhaahdo ama waa lagula dagaalama ama waa lagu xerayaa deyntii maxaad u bixi waysa maya haddiiba la ogaado tabarba ay ka reebto ninka faqiir yahay fa ilaa maysaratin lannahu nixu wuxuu kari waaya takliif maa laa yutaaq ilaahigiina abuurtayba naguma qasbayo waxaadan awoodi karin adoo bani aadan ah marka ninkii hadduu wuxuu awoodi karin waxa weeyaan waa inaad bixisaa ma dheysid marka hadda kaanadii bimacnaa wujida waay faacilkaas oo duuda oo ismu min alasmaai sita basay ay u qaadatay faacil mar kaana ficil maadi mabniyun cala alfatxi naaqis dhahay duu faacilu kaana marfuuc bilwaaw niyaabatan can dami liannahu min asmaai alkhamsa duu mudaaf cuslatin mudaafu ileyh khalaas jumladan fanadiratun oo hadda loo baahan yahay waxa weeya jawaabu shardi waay liannahu kaanadi ficil maadi mabni cala alfathi fi maxali jasmin ficlu shardi ay noqotay jumladan oo fa'da lala xariiri jumle ismiya waaye marka facalaykum nadiratun ilaa maysar haddii la yidhahdo jumladan fanadiratun fi maxali jasmin jawaabu shardi kaanadii marka duu keligeeday haysata marka faacila le ismu xataa lama dhahay waxaa lamide ah, fa subxaana allah ilaahay baa nazaan xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna marka fiiri tumsuuna ficlu mudaaricu marfuuc bithubuut nuun walwaaw faacila laleeyahay maain ismu tamsun ismu amsaa lama dhahay jumladan tumsuuna fi maxali jarin mudaafun ilayha tusbixuuna waa lamid marka xiina tumsuuna markaad galabaysanaysina liman xiina tumsuuna markaad ahaataan lama dhahayo bimacnaa saaradii way ka tanaasushay wa xiina tusbixuuna markaad waagbariisanaysina liman waxiina tusbixuuna markaad ahaanaysin sidii fa asbaxtum binicmatii ma ah khaalidiina fiiha maa daamat isamaawaat walard khaalidiina fiiha jannaday ku waarayaan maa daamat isamaawaat walard intii samaawaadkii ardada ay jiraan marka daama ficil maadi wa taa-u calaamu taaniit asamaawaatu faacil bes khalaas lama dhahay daama naaqis tarfacu ism tansib lkhabr lama dhahay markaasuu musanifku wuxuu leeyahay wayakhtasu maa cadaa shaarixa waay maa cadaa fatiya iyo wazaala iyo walaysa saddexdaas wixii ka soo haray waxay la gaar yihiin oo min afcaali hada albaabi ah bijawaazi isticmaalihi midkan in la isticmaalo ay banaan tahay taaman loo isticmaalo wa macna tamaamina waxa weeyaan an yastagniya inuu ku kaaftoomo bilmarfuuci midkii la goday can ilmansuub u kaga kaaftoomo ka qowlihi tacaala wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin fasubxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu musanifkan hadda wuxuu leeyahay wax baan gaabinaya oo waan yaryaraynaya inuu matni dhigo sharaxiina uu ku dhigo muxuu e, u dhibaato noqday muxuu u dhibaato geliyey inuu aayadii fiirada wain kaana duu cusratin imisay qaadatay saddexdii aayad inuu haddana sharxi ku soo celiyo wax dheeraad oo hadda soo kordhiyane runtii ma jirto walidaalika hadduu hal taaliifka wada dhigi lahaa hal aayad hal mar ou sheegi lahaa markaasuu matni intuu ka dhigay buu haddana ku soo sababtaasna waxa weeyaan markuu matnigaas dhigay yaa dadkii waxay leeyihiin war matnigaada maxaa wanaag badan laakiin iskaaliyaad badan baa ku sugan sheikho waxaan kaa codsanaynaa bal sharax yar oo wixii noo noo cadcadeeya noo saar marka asigana wuu ajiibay laakiin culayskaas baa ka yimid taaawala leyluka wa qaala shaaciru tataawala leyluka bilithmidi wa baata alkhaliyu walam tarqudi wa baata wa baatat lahu leylatun ka leylati di lcaa'iri alarmadi wa daalika min naba'in jaa'anii wa khubirtuhu can bani اlaswadi ayb abyaadan buu musanifku wuxuu ka rabaa inuu noo tusiyo afcaashii oo baata ay ugu horeyso inay macnaha laazim noqotay oo faacil keli a ku kaaftoontay marka wuxuu leeyahay tataawala leyluka habeenkaadii baa dheeraaday bil ithmidi meesha oo ithmid la yiraahdo aad joogtay habeenkeedii waa kula dheeraaday wa baata alkhaliyu midkii ka marnayna wuu baryey walam tarqud adigana ma aadan hurdinoo lam tagtaxil binowm wa baata wuu baryay ninkaas wa baatat lahu leylatun habeen oo kale yaa anigana ii bariday oo ka leylati dilcaa'iri qodaxa midkii u saaxibay habeenkiisii armadi ee daafka qabay wadaalika midkaasna min nabain min ajli naba uu ahaaday khabar jaa-anii ii yimid wa khubirtuhu laga waramay can bani laswad ama can abilaswad wuxuu leeyahay habeenka aniga markii khabarka lee sheegay xaaladiisuu sifaynaya nin la joogay xaaladiisana waxaasoo ku jirin sidii xaaladiisa ahayd markaasuu leeyahay habeenkayga aniga wuu dheeraaday meesha habeenka adiga ay hurdada kaa maqan tahay dhowr habeenuu kula yahay ma u haysatid in weligaasaan u hurdi jirta markaasuu leeyahay ninkaas waa iska hurday anigna habeenkayga waxay ila mid ahayd nin daaf qabo oo qodax ishi ay kaga dhaqdhaqaaqayso oo kale ninkaas hurdo uma taalo marka waxana kala geyna waxaa waaye aniga khabara lee sheegay malaha maxbuubadiisii iyo wax kamid un baa loo sheegay inay macnaha ama la guursaday ama dhib ku dhaceen marka habeenkii oo dhan waa gadgadoomay buu leeyahy ninkii ila joogayna waa iska hurday marka ulajeedada waxa waaye lafdigan baatada ah baata alkhaliyu yaa baryey marka baatadii oo min akhawaati kaana ahayd yaa hadda naataame iska noqoto alkhaliyu faacil u qaadatay wabaata ay macnaha saaxibi wabaatat lahu leylatun asiga hadda qof kale iska dhigay wabaatat liya leylatun inuu yidhaahday ahayd anna habeenkayga wuxuu la mid noqday habeen nin daaf qabo oo qodax isha ay kaga dhaqdhaqaaqayso intaas marka baata baata baatat intaasoo dhan waxa weeyaan ayadoo lagu fasiray maxaan ku iraahdaa laazim laga dhigay waa wamaa fasarnaa waxaan ku fasirna bihi asiga atamaama markaan leenahay afcaashan waa taam markaan leenahay waxaan ku fasirnayaa huwa saxiixu ah wa can akhari اbasriyiina waxaa ka mid waxaa ka sugnaaday ana macnaa tamaamihaa inay tahay dalaalatuhaa inay tusiso cala alxadathi wazamaan awalkii hore kaana waa ahaaday iska ahayd hadda kaana waa la helay bimacnaa wujida oo bimacnaa wax baa soo diriyey inay tahay wa kadalika alkhilaafu khilaafkana sidaasoo kale weeyaan fii tasmiyati maa yansibu alkhabara khabarka wixii nasbinaya in lagu magacaabo naaqisan lima sumiya naaqisan fa calaa ma khtarnaahu waxaan dooranay haddii la qabto sumiya naaqisana lagu magacaabay waa likownihi lam yaktafi bilmarfuuci marfuuc kuma kaaftoomin dheeraadu u baahday sidaasaa naaqis loo yiri ninka haddii ou laba dirham u baahan yahay hal ou haysta waa nin faqiir faqiirho baahiya ah hayso wa calaa qowli alakhariyiina waxay qabaan liannahu suliba waxaa laga siibay addalaalata cala alxadath xadath inuu ku tusiyo wa tajarada wuxuu u dharbeelsa macnaha u dhar dhigtay lidalaalati cala azaman wasaxiixu alawal hadda wax weyn oo u dhexeena ma jiraan kaana wuu ahaaday haddii la yidhaahdo zaman maadi inuu yahay buu ku tusinayaa laakiin mataa xadatha lama lama ogo walidaalika wa kaana allahu ilaahay waa ahaaday walam yazal yakuunu aa laleeyahay wasaxiixu alawalu marka khulaasat lqowl musanifka hadda waxawa gebgabaduu ku yimid darsigana wuu dheeraaday laakiin waxaa muhim aho in lays xasuusiyo u baahan afcaashan hadda iyagoo ficil maadi keliga un baa la sheegay waxay ahayd in lagu daro anna maa yatasarafu minha yacmalu camala alficli almaadi minha sidaas in la yihahday ahayd oo hadda kaana un baan ka hadalnay haddii kaanadii mudaariceedi waa lamid yakuunu amarkeedii waa lamid kun maxaan ku irahda masdarkeedii waa lamid kown wahaakada marka waxaa la yihahda wagayru maadin mithlahu qad camila in kaana hayru lmaadi minhu istucmila ibnu maalik uu yihi maadigan wixii laga keeno ka tasarufo haddiiba ficilka tasaruf laga helo wixii afcaashan ka tasarufana camalkii afcaasha maadiga ay camalfalaysa u camalfalaya laakiin wixii jaamid ah oon tasaruf lahayn oo sida leysa iyo wixii lamid ah iyo infaka iyo maya infaka ma ah wixii lamid ah oonba mudaaric io amarna laga helaynin maba looba baahnaba lannahu waaba afcaal jaamida ah laakiin wixii maadi iyo mudaaric laga heli karo iyo amar iyo kulu maa tasarafa xukumkoodiay qaadanayaan wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa alihi wa saxbihi ajmaciin